بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وحول مؤلفك رحمه الله تعالى كتاب العارية ergisashadii shay la ergisto ama la kala ergisto kitaabkeedii weeye waayahay alcaariya luqatan waxa weeye smun lima yucaaru walicaqdiha waa magac lagu magacaabo waxa la is-ergiyo iyo caqdiga ergishada waxay ka timid baa lihi min caara idaa dahaba wajaa haddii uu tago uu soo laabto idaa dahaba wajaa walidalik ba waxaa lihi qiila lilghulaami اlkhafiif inankii fududaa waxaa lagu magacaaba cayaar likasrati dahaabihi wamajiihi maxaa yh tegitaankiisa iyo imaanshihiisa badan xaqiiqadeeda sharcanna waxaa weeye ibaaxaة اlintifaac bima yaxilu اlintifaacu bihi maca baqaa'i caynihi in la banneeyo dheefsashada shay ay bannaan tahay in la dheefsado ayada oo cayntiisii shaygaasi ay baaqi tahay asal waxaa u ah qabla اlijmaac aayaat iyo axaadii aayaadka waxaa ka mid ah watacaawanuu cala اlbiri wاtaqwa yani khayrka iyo samaha isu kaashadu ilah yihi subxaanaه wa tacaala wayamnacuuna almaacuun almaacuun ku tilmaamay dadka xunxun inay maacuunta diidayaan inay bixiyaan waxaa lagu fasiray jiiraanku waxay kala ergistaan sida faaskii iyo weeye irbadii iyo wixii ahaa saxaynna waxaa ku sugan nabiga sala allahu calayh wasalam inuu ka ergeystay faras abi alxa oo uu fuulay faraskaas sidoo kale abu daawuud wuxuu wariyey biisnaadin jayid in nabiga sala allahu calayhi wasalam uu dirac dirac bireed uu ka ergistay safwaan ibnu umaya dagaalkii xunayn dabeetana uu yidhi akasbun yaa muxamed ma dhacbaa waxaanad iga qaadaysa markaa muuna soo islaamin safwaan ibnu umaya intuuna soo islaamin ka horbaxd markaasaa nabig wuxuu u jawaabay calayhi salaatu wasalaam laa bal caariyatu madmuuna maye waa caariyo la damaano qaadayo waaya caariyadu fii awal islaam waajib bay ahayd kadibna wujuubkeeda waa la nasakho oo sunno ayay noqotay marka caariyada xukunkeedu waa mustaxab waa sunno qofka inaad wax ergiso waajib bay noqon kartaa sida qofkii inuu eh, maradii ergiyo qof ulayl iskaga celinaya lidafci xarin aw bardi ama qabow iskaga celinaya qof dee u baahan marada in adeerkiiso marka waajib bay noqonaysaa haddii dee wax kale oo eh, oo iskaga difaaca qabowga ama kulaylka uusan helin sidoo kale in xarigii la is-ergiyo si loogu badbaadiyo qof eh, biyihii ay maansheeyeen oo qarqoobay oo xarigii loogu tuuro xaaraan bay noqon kartaa caariyadii sida in addoontii la ergiyo nin ajnabi ka ah waa xaaraan weeye sidoo kale waa karaahay noqon kartaa sida addoonkii muslimka ahaa in gaalkii la ergiyo waay si mualifku tilmaami doona insha allahu tacaala arkaan afaray leedahay caariyadii muciir mustaciir mucaar iyo siiqo muciir waa qofkii wax erginayey mustaciir waa qofkii ergisanayey mucaar waa shaygii la is-erginayay iyo siiqadii oo ah ijaabkii qabuul ayadu ma leh qabuul shardi oo ma ah sidoo noo imaan doonta insha allahu tacaala waaya musanifku marka wuxuu ku bilaabay ruknigii koobaad oo ah muciirkii wuxuu idhi shardulmuciiri qofkii wax erginayay shardigiisu waxaa weeye sixatu tabarucihi samafalkiisa ama bilaashbixintiisu inay asaxayso wa milkuhu inuu hantiyo almanfacata dheeftii fa yuciiru haddaba wuu erginayaa musta'jirun qof wax kiraystay laa mustaciirun qofkii wax ergistayse wax ma sii caariyeyn karo cala asaxiixi muctamad haddaan qabanno walahu qofkii mustaciirkaha ah, laakiin waxaa u bannaan an yastaniiba inuu wakiisho man yastawfi lmanfacata manfacadii qof u lahu asaga mualifku wuxuu ku bilaabay koobaad ee arkaantii caariyada ka mid ahaa waxaa weeye almuciir loo shardiyaa buu qofkan muciirka ah in bilaashbixintiisu ay asaxayso marka lagu yihi bilaashbixintiisa asaxaysa macnaheeda waxaa weeye inuu yahay qof qaangaad ah oo caaqil ah oo aan la sharin safah ama falas aan lagu sharin waxaa kaa baxay ilmihii yaraa wax ma ergin karo qofkii waalaa sidoo kale qofkii safiiha ahaa ama mufliska ahaa intaasoo dhan waxa weeye tabarucaadkan ama samafalkani waa ka xidhaya sidoo kale waa inuu mukhtaar yahay qof dee khiyaarkiisi ku bixiya inuu yahay la dirqinin sidoo kale waxaa loo shardiyaa in uu manfacada shaygan uu erginayo uu asagu leeyahay lama dhihin shayga inuu leeyahay lama dhihin laakiin manfacada hayga waa inuu leeyahay manfacada shayga waa inuu leeyahay marka markii lagu yidhi manfacada shaygan uu ergada ku bixinayo ama ergisada ku bixinayo waa inuu leeyahay waxaa soo gelaya qofkii mustajirka ah mustajirku manfacada shaygan uu kiraystay uu iska leeyahay maalan qof baa gaari soo kiraystay gaariga uu soo kiraystay manfacadiisa asaga iska leh caynta gaariga ma laakiin manfacadiisuu leeyahay taa macnaheedu waxaa weeye inuu qof kale gaarigii u dhiibi karo oo caari ahaan ugu dhiibi karo ilan manfacadii buu leeyahay maxaa kaa baxay almustaciir mustaciir waa qofkii asaguba wax soo caariyaystay qofkii wax soo caariyaystay ergisa wax ku soo qaatay kaasi manfacada shaygan ma leh ibaaxa unbaa lagu siiyey waa loo baneeye yani waa kii aan ku tacriifinayna ibaaxat lintifaac manfacadii ama dheeftii shaygan unbaa loo baneeye asagu manfacada shaygan ma leh walidalik ma sii bixin karo ma sii ergin karo qof kale almustaciir laa yuciir mustaciirku qof kale ma sii caariyeeyo shaygii uu soo caariyaystay inuu qofkii dee iska lahaa u fasaxo u idmo mooyaane maxaa isagu manfacadii ma milkiyo laakiin buu ku yidhi qofkan mustaciirka ah shaygii uu soo ergistay manfacadiisii asna uu oofsan karaa qof kalena wuu u diran karaa siuu manfacadii ugu soo oofiyey maalan gaari soo caariyeystay gaarigii wuu u dhiibi karaa qof kale oo asaga la mid ah si uu xaajadiisa ugu soo oofiyo dantii usoo caariyeystay si uu soo oofiyo taasi way bannaanta wax dhiba male xaaskiisii wuu saari karaa gaarigii ilmihiisii wuu saari karaa wahaa kada wuxuu ihi sharulmuciiri qofkii wax caariyeynaya ama ah, erginayay shardigiisu waxa weeye sixatu tabarucihi bilaashbixintiisi asixadeedii ayaa markaa loo shardinaya wa milkuhu inuu iska leeyahay almanfacata dheeftii shaygan uu erginayo fa yuciiru haddaba caariyuu ku bixin karaa fa yuciiru wuu ergin karaa mustaajirun qof wax kiraystay laa mustaciirun qofse wax caariyeystay ma caariyeyn karo calى صaxiixi muctamad haddaan qabano walahu waxaa u bannaan qofkii mustaciidkii u an yastaniiba inuu dirsado man yastawfii qof u oofsanaya almanfacata dheeftii shaygan uu soo caariyeystay lahu asaga u oofsanaya wlmustacaari wa sharطulmustacaari shaygii la ergistay shardigiisu waxaa weeye kownuhu inuu yahay muntafacan bihi shay la dheefsan karo maca baqaa'i caynihi iyadoo cayntiisii baaqi ay tahay watajuusu waxaa bannaan icaaratu jaariyatin addoon in markaa la ergiyo bilkhidmati imra'atin si haweeney ugu adeegto ow mase maxramin maxram ugu adeegto wayukrahu waxaa la kahdaa icaaratu cabdin addoon in la ergiyo muslimin oo muslim ah likaafirin gaal in la ergiyo ayaa markaa la kahdaa halkan mualif wuxuu ku tilmaamayaa ruknigii saddexaad toddoba ruknigii labaad mualifku ka booday ruknigi labaad waa maxay waxa weeye almustaciir mustaciirka mualifku muuna sheegin shardigiisa wuxuu u yahay laakiin shardigii muciirka asaga waxaa loo shardiyaa an yakuuna ahlan liltabaruci calayhi bicaqd in u qalmo in yani bilaash wax lagu siin karo ayadoo markaa caqdi heshiis u dhex marka waxaa kaa baxay ilmihii yaraa ilmaha yarka ah sadaqo waa la siin karaa hibo waa la siin karaa laakiin caariyo ma geli karo oo wax lama caariyeyn karo caariyo looma dhiibi karo maxaa caariyadu waa madmuun damaan baa ka imaanaya walidaalika ilmaha yarka looma dhiibi karo majnuunki kii waa la saasoo kale lama caariyeyn karo wahaakada bahiimadii wax lama caariyeyn karo ilan yani caqdi ma geli karto wahaakada ama rukniga saddexaad malifka marka ku tilmaamay waxa wey almustacaar mucaarna waa la dhahaa mustacaarna waa la dhaha waa shaygii la kala ergisanayay kaa hardigiisa waxaa weeye laba hardi u mualif halkan ku sheegay hardiga koowaad waxaa weeye inuu yahay shaygani shay la dheefsan karo muntafacan bihi shay la dheefsan karo waa inuu yahay maxaa kaa baxay wixii aan la dheefsan karin ee dheefba aan lahayn ee faa'iidaba aan lahayn kaas in la kala ergisto ma asaxayso sida maalan oo kale dameer curyaana aduu dameer curyaana si un dheh dameer curyaan hadda hadii lagu dhiibo maxaad ku fali muxuu kuu qabani ma fuuli kartid ma raran kartid marka kaasoo kale yani ma banaana in la kala caariyeysto ma asaxaysaba de maca baqaa'i cayni markuu alifku yidhi waa shardigii labaad ee mucaarka waa in shaygan la kala ergisanayo uu joogayo asagoo la dheefsanayo taa macnaheedu waxa wey sida gaarhigii oo kale gurigii oo kale mobilkii kombyuutarkii alaabihii dharkii waxaas kitaabkii waxaasun waa la kala ergisan kara maxaa yeele way joogayaan iyadoo la dheefsanayo maxaa kaa baxay wax intifaaciisu yahay in la isticmaalo dhammaado sia maala cuntadii oo kale cunta hadii la halis ergiyo macnahedu waa cuntada in la cuno sooma cuntada wax kale maaha in la cuno te markaa caariya ma noqonaysa taas yani caariyadu waxa wey qof intii shay loo dhiibo uu soo indheefsado kadibna uu soo celiyo cayntii dee kama suurabaysa taas cuntadii shamacdii baa la mid ah hamacdii de la iftiinsanayay ayadna way dhammaanaysa waa mustahlag caariyadu kama asaxayso waaya laakiin faynuustii oo kale iyo laambatii iyo tooshkii waxyaabahaas waa la iscariyin karaa way bannaantahay mualifku yidhi in addoon la caariyeeyo haweeney si ay ugu adeegto maxaa waa dumar iyo dumar looma kala cabsanayo fidna inay ka dhacdo dhexdooda sidoo kale addoon waa loo dhiibi karaa maxramkeedii walaalkeed aabbaheed adeerkeed yacni maxramkeedii markaa ay ugu adeegto taasi way bannaantahy waaya ila maxramkii asna fidna logama cabsanaya laakiin meesha waxaa kaa baxay in jaariyadii loo adeejiyo nin ajnabi oo baaliq ah taas ma banaan maxaa fidna looga cabsanaya adoontii inuu ku fidnoobo ila addoontani waxa weya uma bannaan khidmadaasna dee fidna ka dhalanaysa sidoo kale waxaa makruuh ah in eh, addoon muslima gaal la caariyeeyo maxaa yeele wuu ihaanaysanaya gaalkani addoonkan muslimka ah wuu dulaysanayaa wlmustacaari wa shard mustacaari shaygii la kala ergisanayay shardigiisu waxa weye kownuhu inuu yahay muntafacan bihi shay la dheebsan karo maca baqaa'i caynihi iyadoo cayntiisa ay baaqi tahay oo uusan dhammaanaynin shaygii wayatajuusu waxaa bannaan icaaratu jaariyatin doon in la ergiyo haweeney likhidmati imra'atin si haweeney ugu adeegto aw mase maxramin qof maxramkeeda oo waxaa weeye aan geyin addoontaas wayukrahu waa la kahdaa icaaratu cabdin muslimin addoon muslima in la caariyeeyo likaafirin gaal walasaxu muctamad waxaa weeye ishtiraadu lafdin lafdi in la shardinaya sida kacartuka wadalika miaalka acartuka waan ku caariyey wey waa masaacirni caariyey oo ergi wayakfii waxaa ku filan lafdu axadihimaa muciir iyo mustaciir labadii qof ee wax kala ergeysanaysay midkood ereygiisa ayaa ku filan maca ficli aakhari kale ficilkiisii iyadoo la jiro waaya rukniga afraad ayuu halkan mualif ka gudagalay waxa wey waa siiqadii siiqadii wuxuu ku yihi waxaa la shardiyaa qofkii inuu isticmaalo lafdi maxaa yeele waa hanti la kala qaadanayo marka in lafdi lagu caddeeyo ayaa loo baahan yahay marka waxaa ku filan midkood ama muciir ama mustaciir inuu ku dhawaaqo sida maalan oo kale waan ku caariyey aw amase mustaciirka wuxuu leeyahy acirni icaariye hadduu midkood dhaho ku ilan walidalika mualif wuxuu ku yidhi haduu midkood lafdigu ku dhawaaq kii kalena uu ficilkii sameeyo ku filan maalan muciir baa wuxuu idhi acartuka waan ku caariyey mustaciirna yani shaygii buu qaatayba shaygii la caariyey buu qaatay isagoon hadlin ama mustaciir baa wuxuu idhi acirni icaariye muciirkiina wuu u dhiibeyba isagoon hadlin buu dhiibay marka taasi way asaxaysaa walow qaala hadduu dhaho acartukahu shaygii waan ku caariyeeyey maala faraskii oo kale litaclifahu si aad u quudiso aw masele tucirani si aad ii caariyeyso farasaka faraskaagii fa huwa kaasi ijaaratun ijaaro weeye faasidatun oo faasid ah tuujiba oo waajibinaysa ujratalmili shayga shayga la midka ah ujradiisa waayahay wuxuu idhi haddii uu qofkii muciirka ahaa ee wax erginaya u dhaho warniyow faraskayga waan ku caariyeeyey waan ku ergiyey si aad calaf u siiso ama wuxuu yidhi faraskaygan waan ku caariyey si aadna faraskaaga ad ii caariyeyso taasi waa ijaaro way ka baxday caqdigii waxaa weeye caariyada sababtu ah laba shayba hadda laisdhaafsanaya u fiirso laba shay ayaa laisdhaafsanaya caqdigii caariyaduna waa caqdi tabarucun maxd waa caqdi sabafal oo barax tiran qofkan dar ilaahaybu waxaan u bixinaya walaalkii u caawinaya haddana waxbuu ku bedelinaya la soco acartukahu litaclifahu buui calafka daabadaya lagu leeyahay waxaa lagu leeyahay muciir calafka daabada waxa lagu leeyahay muciirka qofkii xaareeyey marka hadda wuxuu ku shardiyey qofkii mustaciirka ee daabada calafkeeda inuu bixiyo haddaba wuxuu u dhaafsaday waaya markan uu yidhi lituciiranii arasakana isna araska igu bedel buui ana araskaiga kuu dhiiba adna araskaaga dhiib marka laba aras baa lasdhaafsanaya mesha waa ijaara marka waa kiro waaya faraskiiba waxa lagu kirayay calafkiisii ama faraskiiba waxa lagu kirayay faras kale marka waa ijaara lakiin ijaarada haddana ha ahaatee waa ijaara faasida maxay faasid ku noqotay maxaal ciwadkii iyo muddadiiba jahala soo gashay ciwadkii iyo muddadiiba jahala soo gashay calafkan waa majhuul calafka waa majhuul lama garanayo intuu yahay lama xadiid yahay raskana asna muddada la isticmaali lama garanayo iyo araska cayntiisii lama garanayo marka jahaala ku jirta muddadiina waa laga jaahil yahay marka sidaa darteed waa ijaara faasida ila ijaarada shuruuddeeda waxa weeyaan in waxaan la kala kiraysanayo inuu macluum yahay muddadana la xadido haddaba ijaarada faasidka maxaa ka ratibaya ujrat labadii shay ay isku shardiyeen mid kasta mala laba aras bay dhn mid kasta raskiisa ujratmilgiisa biinaya kan usenaya ujratmilga raskiisa kan usena ujratmilga raskiisa laakiin waxaa weeyaan meeshan caariya ma jirto caariyadii meesha ka baxday walow qaala hadduu dhaho cartukahu waan ku caariyey litacrifahu si aad u quudiso faraska asaga ku caariyey aw mase lituciirani si aad ii caariyeysay aadna farasaka faraskaaga fa huwa kaasi ijaaratun waa ijaaro faasidatun oo faasida macnaha buraysa tuujibu jaarada faasidka waxay waajibanaysaa ujrat اlmili shaygan lagu tilmaamay inuu caariye yahay shayga la ah kiradiisa ayay waajibanaysaa ujrat اlmil wa mu'natu raddi celinta shaygii la kala caariyeystay soo celintiisu cala lmustaciili qofkii caariyeystay ayunbuu dushiisa saaran yahay yani qofkan mustaciirkaa ah markii shayga uu soo caariyaystay uu adeegsado oo muraadkiisii dantiisa uu ku gaadho waxaa laga rabaa inuu celiyo kharashkii celinta yaa lagu leeyahay waxaa lagu leeyahay qofkan waxaa weeye mustaciirka ah shaygan soo ergistay maalan qalab iyo makiinado ayuu soo caariyaystay marka qalabkaa uu caariyaystay ee magaalada meel ka baxsan maalan uu adeegsanayo oo beer uu ku falanay maalan kharashkii lagu soo celinaya xamaalkii asagaa laga rabaa qofkan caariyaystay baa laga rabaa ilaa asagaa dantiisii muraadkiisii ku oofsanayay nabigana wuxuu uhi sal allahu calayh wasalam cala alyadi maa akhadat xataa tu'addii cala alyadi waxaa gacantii saaran maa akhadat wixay qaadata xataa tu'addii ilaa ay ka soo celiso wixii ka bixiso rawaahu tirmidiy wa xasana waayahay wuxuu idhi fain talifat haddii ay dhimato caariyadii shaygii la kala caariyaystay laa bisticmaalin adeegsina mayna ku dhimanin daminahaa markaa waa magdhabayaa ninkii mustaciirka ahaa wain lam yufarid yuusan takri falinbae ama yuusan gabood falinbae walasaxu muctamad waxaa weeye annahu shaaniye laa yadmanu inuusan magdhabaynin maa yanmaxiqu wixii tirtirmayey aw mase yansaxiqu naaqusayey biisticmaalin adeegsi ku baaba'ayey ama ku nusqaamayey waaliu qowlka saddexaad wuxuu leeyahay yadmanu waa magdhabayaa almunmaxiqa shaygii baaba-ay ee tirtirmay waayahay wlmustaciiru qofkii ka ergistay min mustajirin qof kiraystay laa yadmanu ma magdhabaya ila ai muctamad haddaan qabano mualifku markuu ka soo hadlay arkaantii caariyadee afarta ahayd muciir mustaciir iyo mucaar iyo siiqadii ayuu halkan wuxuu ku tilmaamaya axkaamta ijaarada waa saddex axkaamtaasi ka koobaadii waa damaan magdhow weeye ka labaadi waxa weeye adeegsi shaygii caaliyada la adeegsado ninkan mustaciirka u adeegsado xukunka saddexaadna waxa wey jawaazu caqdi caqdiga inuu yahay caqdi jaa'izu darafayn axkaamtaasu mualifku isku xihiirin doona o isdaba dhigi doonaa xukunka koowaad buu kaga bilaabay oo ah damaankii wuxuu ihi fain talifat yacni haddii caariyadii ay dhimato oo aafo samaawi ah ay ku dhimato oyna ku dhimanin isticmaal ninkan mustaciirka isticmaalka adeegsi u adeegsanaysan ku dhimanin wuu magdhabaya yaa magdhabaya mustaciir baa magdhabaya maalan alaabbaad soo caariyeysatay alaabtii aad soo caariyeysatay ayaad gurigaaga dhigtay gurigiibaaba gubtay wixii ku jiro o dhan baaba gubtay macal alaabti ma magdhabaya ninkan mustaciirka ah alaabtii uu soo ammaanaystay waa magdhabaya wade asaga kuma takrifanin be waxa weeyaan waa musiibo ama balaayo xagga min allahi ka timid weeyaan taa lafteeda wuu magdhabaya oo maxaa taa daliil u ah inuu magdhabayo xadiidkii aan soo tilmaanay fii awal ilbaab uu nabigu yihi sal اllahu alayh wasalam bal caariyatun madmuuna caariyadu waa madmuun buu nabigu yhi alayh slat slam bal caariyatun madmuuna caariyo la magdhabayo la damaano qaadayo waan buu nabigu alayh الsalaatu wasalaam haddaba caariyada waa la magdhabayaa waayahay laakiin mualifku wuxuu ixtiraazay isticmaal adeegsigii qofkan uu shaygan adeegsanay hadday caaniyadii ku dhimato ma magdabayo tusaaleheedu waa maxay maalan waxaa la yidhi neefkan caariyaan kuu siinaynaa si aad ugu safarto neefku soo caariyaysa si ugu safro neefkiibu ku safray asagoo dhexda maraya ayuu neefkii dar ilaahay u dhintay isagoo saaran ayuu dhacay neefkii u dhintay ama rar buu neefka usoo caariyeystay rarkiibuu saaray isagoo rarkii saaran yahay ayuu neefkii dhintay adeegsigii buu ku dhintay taasba magdhabaya waad fahamtay sooma maruu soo caariyeystay maradiibaa ku dul dhammaatay yani maruu soo caariyeystay maradiiba daba suu xidhnay dabeetana dhammaatay taana mad magdhabaya sababtu waa maxay maxaa yeelay isticmaalkan waa la idmay qaacidaduna maxay leedahay almutawallidu min ma'duunin fiih hayru madmuun almutawalidu min maaduunin fiih hayru madmuun shaygii ka dhashaa wax la isu fasaxay lama magdhabo waaya ta halkaa idhig mualifku wuxuu ku yihi damaankan wuu imaanaya xataa hadduusan qofkan gaabinin walidalika waxaan idhi afasamaawi hadday shaygan ku timaado wuu magdhabaya xataa walaصaxu anahu laa yadmanu maa yanmaxiqu aw yansaxiqu biisticmaal tan macnaheeda waxaa weeye qofkii haddii uu soo caaniyeysto maro maalan dabeetana maradii uu xidho oy maradii baaba'do si qabay ku dul dhammaatay ma magdhabaya ma magdhabaya maxaa isticmaalkii dee la fasaxay ayay ku dhammaatay ka warran maradii baa naaqustay way googo'day si qabay u qabay bay dulduleeshantay ama ay kala baxbaxday ma magdhabaya ma magdhabaya maxaa yaele isticmaalkan waa la fasaxay waa tii qaacida haddaan sheegayna almutawalid bimaaduunin fi waayahay masalada saddex qowl baa ku jira qowlka muctamadka wakaa munmaxiq iyo munsaxiq kii dhammaaday iyo kii naaqusay labadaba inuusan damaano qaadayn qowl labaad baa meesha ku jiro mualifku uu qariyey uusan sheegin aalidkii buu sheegay qowlka labaad muxuu leeyahay waxaa weeye labadabuu damaano qaadaya munmaxiq iyo munsaxiq labadabuu damaano qaadaya sheegii baaba'ay iyo sheegii naaqusay aalidku mualifka sheegay haddaba tafsiirka gelinaya hada jeer culamadu markay masaladu saddex qowl ku jiro qowl dhahaya muطlaqan waxaasi ma asaxayo qowl dhahaya muطlaqan uu asaxaya qowl tafsiir gelinaya qowlkan markay labada qowl mid ahaan sheegaan labada qowl ee muطlaqan mid ahaana sheegaan kii kale way qarinayaan ka tafsiirka bay sheegayaan aalika u fiirso walidalika malik wuxu uhi waaliu ka saddexaad kan kale waad fahmaysaa kan kale wuxuu ka soo horjeedaa muctamadkaas oo wuxuu leeyahay labadaba wuu damaano qaadaya aali tafsiir buu geliye wuxuu idhi munmaxiq wuu magdhabayaa kii baaba'ay laakiin munsaxabkii naaqusay ma magdhabayo maxaa yeelay shaygan caariyada ah shanigiisa waxaa weeye in la celiyo dee shaygii munsaxiqa ahaa waxbaa ka jooga sidaa darteed lama magdhabayo laakiin munmaxiq shaygii baaba'aye tirtirmay ee dhammaaday kaa waa la wax la celiyo mesha maba yaalaba dee ninkii wax celiyo qofkii ka caariyeysta qof mustajir ah qof wax soo kiraystay buu ka sii caariyeystay wixii soo kiraystay ma magdhabaya waa hadduu gacantiisa ku dhinto ma magdhabaya hadduusan tacadi xadgudub samaynin qofkaa mustaciir bilmustajir qofkii alaabtan soo kiraystay ayuu ka caarigaystay ma magdhabayo qof wuxuu soo kiraystay maalan gaari gaarigii uu soo kiraystay ayaa qof kalea ka sii ergistay oo ii dhiiba gaarigaan soo yar adeegsada ku muraad gaara waaya gu dhiiba gaarigiibaa aafo samaawa ku timid asagu muusan ka gaabin qofka gaarigiiba maalan gubtay ama adu aafan samaawi ku timid isagu qofka usan waxba usan ku lahayn ma magdhabaya ma magdhabayo maxaa qofkan uu ka soo laftiisu muusan hee magdhabayn mustaajir buu wixii hadduu gacantiis ku baabao ma magdhabayo gacantiis waa gacan ammaan qofkan mustaciirka kasoo caariyaystay kasoo ammaanaystayna waa uu la ma magdhabayo gacantiisu waxay naa'ib ka tahay qofka mustaajirka ah. isku xugun bay qaadanayaan marka qaacidadii waxaa meesha imanaysa attaabicu taabicun qofkan mustaciirka wuxuu taabicu yahay qofkan mustaajirka xukunkiisa ayuunbuu qaadanaya wuxuu yidhi fain talifad haddaba hadday ku dhimato caariyadii laa biisticmaalin isticmaal aysan ku dhimanin daminahaa uu magdhabaya wain lam yufarid yuusan gaabinin walaصaxu muctamad waxaa weeye annahu shaaniye laa yadmanu inuuna magdhabaynin maa yanmaxiqu wixii tirtirmayey aw amase yansaxiqu naaqusayey biisticmaalin adeegsi ku tirtirmaya ama ku naaqusayey aaalia qowlka saddexaad wuxuu leeyahay yadmanu waa magdhabaya almunmaxiqa shaygii tirtirmaya baabacay wlmustaciiru qofkii ka soo ergistay min mustaajirin qof wax soo kiraystay laa yadmanu ma magdhabayo ilaa muctabad haddaan qabanno walow talifat haddii ay dhimato daabatuhu daabadiisii fii yadi wakiilin qof wakiil ah gacantii hadday ku dhimato wakiilkaasoo bacaahu uu u diray fii shuglihi shaqadiisii ama hawshiisii amase fii man qof gacantii ay ku dhimato daabadii sallamahaa ilayhi daabadii uuu dhiibay liyaruudahaa si uu u layliyo falaa damaana magnabo markaa ma jiro waa wuxuu ku qof baa daabadiisii neef u lahaa ayuu qof wakiilkii ah u dhiibay oo u gacangeliyey wakiilkiisana wuxuu dirsaday hawl wuxuu niyo hawsha ii soo qabo neefkanna faraskan maalan fuul oo adeegso dabeetna daabadii baa sidaa ku dhimatay ma magdhabaya qofkaa wakiilka ma magdhabayo maxaa yeele qofkani waa wakiil qofkanuu u shaqaynaya soo maaha markaa ma magdhabayo ninkan u shaqaynaya maaha mustaciir maaha isagoo dantiisii kuma oofsanayo ee ninkan ayaa u dirsaday hawl sidoo kale haddii uu qof u dhiibo daabadiisii faraskiisii maalan qof u dhiibo wuxuu hi faraskaa ii asagoo laylyaya ayuu faraskiisi ku dhintay gacantiisii laakiin xadgudub aan samayn ma damaano qaadaya ma damaano qaadayo sababtoo ah de qofkan wuxuu u shaqaynaya qofkaas neefkan iskale maaligah asagoo neefkan u leelyaya khidmadiisii buku jiray muraadkiisii ee asagoo dan gooni ah kuma wato neefkan walidaalika ma damaana qaadayo uu ka duwan yahay mustaciirkii macnaa malif wuxuu masalada halkan ugu sheegay asagoon qofkan mustaciir ahayn si aadan u moodin qofka inuu mustaciir yahay waa qof wakiilah waaya walow talifa daabatu daabadiisii hadday ku dhimato fii yaddi wakiila wakiil gacantii wakiilkaasoo bacaa uu u dirsaday fii shughlihi hawshiisa oo mase fii yaddi man qof gacantii sallamaha ilayhi uu dhiibay daabadii liyaruudahaa daabadii si uu u leeliyo falaa damaana magdhow markaa ma jiro oo ma magdhabayo qofkaasi walahu waxaa u bannaan damiirka waxaad u celinaysaa mustaciir qofkii wax soo ergistay alintifaacu inuu dheefsado shaygan uu soo ergistay bixasabi alidni kolba sida loogu fasaxay loogu idmay fain caarw haddaba hadduu u caariyayo liziraacati xindatin qabandi beerideeda haddii uu u caariyeeyo zaracahaa xindadii buu beeraya iyo wixii la ah in lam yanhahu miliga hadduusan ka aw misli shaciirin heed u caariyey u beero lam yasrac ma beerayo fowqahu wax heeddaa ka ka xindatin sida qabandi weeye walow alaqa ziraacata beeristii hadduu iska ilaaqo saxa u asaxaya fi asaxi muctamad haddaan qabanno wayasracu wuu beerayaa maa shaaa wax alla wuxuu doono mualifka halkan wuxuu ku tilmaamayaa xukunkii labaad ee axkaamtii caariyada xukunkaasi waa maxay alintifaac qofkan mustaciirkaa inuu dheefsan karo shaygii uu soo caariyeystay haddaba wuxuu ihi wuu dheefsanayaa qofkan mustaciirka shaygan uu soo caariyeystay laakiin bixasab alidn inta kolba loo fasaxay suu doono ma ah intii loo fasaxay bixasab اidn idanku intuu ahaa ayuu markaa u isticmaalaya maala haddii daabadan loo caariyey inuu daabada ku gaadho magaalo aan fogeyn maalan oo konton kilomitr jirta daabadii ooma adeegsan karo magaalahee boqol kilomitr jirta maala waxaa la yidhi gaadhigan waan ku caariyey si aad gebine ugu gaadho oo konton kilomitr noo jirta dabeetna qofka wajaalo buu ku tegayba gaadhigii wuu dhaafay soo maaha xadkii lagu talagalay wixii gebinay ka shisheeya gaariga hadduu wax ku noqdo uu damaano qaadaya malan soo maa laakiin inta gebinay laga gaadhay intaas waa loo ogol yahay inuu isticmaalo gaariga wixii ka shisheeya laakiin lama ogolo maxaa yeelay idankii ayaa intaas ahaa waaya maalan gaari baa loo dhibi waa la yidhi alaabtaa ku rar alaabtii alaab ka badan kuma rari karo intii loo fasaxay umuu ku raraya kama badin karo tusaalu malifka noo keenay masaladan alintifac bixasab اidn wuxuu yihi qof baa qof kale u caariyeeyey dhul si uu oga beero qabandi qabandidii wuu ka beeri karaa iyo wixii la mid ah qabandida wixii qabandida la midka ah ama ka hooseeya qabandidii xagga dararka iyo dhibka kaga hooseeya wuu ku beeri karaa marka dhulkii waxyaabahan dee lagu beerayo saamayn kala duwan buu ku yeelanayaa waaya qabandidii iyo wixii la midka ah qabandida wuu ku beeri karaa dadka beerleyda garanaya dee saamayntu yani raashin kala duwan dhulku ay ku yeelanayaan waaya haddii usan u diidin weya usan dhihin wax kale kuma beeri kartid oon qamandid aan ahayn hadduusan dhihin weyaan hadduu heed u fasaxo inuu ku beerana kuma beeri kara heeddii wax ka sarreeya sida qabandidii fuqahadu say u kala garanaya wal fiirso yani waxay ku leeyihin qabandid iyo heed isku mid ma aha saamaynta dhulka ay ku yeelanayaan yani saamaynta laga hadlayo waxa weya dhulka nafaqadiisii iyo dheeftiisii ayay maarata dhammaynayaan iyo waxa wey khusuubadii dhulka khusuubadii dhulka marka qabandidii wax ka sarreeya kuma beeri karo waaya haddii uu fasaxo maalan heed wax ka sarreeya kuma beeri kara sida qabandidii haddii laakiin u fasaxo dho wax alla waxaa doonta ku beer ama iska ilaaqo dhaho dhulkan beero shay mucayana mulu sheegin markaa way asaxaysaa sida muctamadka ah wuxuu doonana markaa wuu ku beerayaa maxaa yeele lafdiga waa la ilaaqay waxba looma xadidin walow waxaa u bannaan intifaac u dheefsado uu caariyaysay bixasab idni kolba sida lagu fasaxay fain caanow haddaba hadduu ergiye lizaraacati xindatin qabandiin uu ka beera zaraacaha qabandiin ugu beeriya iyo wixii la ah qabandiin iyo lamidna ah, hadduusan u diidin aw misle shaciirin heed buu u fasaxay inuu ku beero lam yasrac ma fowqahu wax heedii ka sida qabandidii weeye walow alaqa ziraacata beertii hadduu iska ilaaqo iska sii sax way asaxaysa fil asaxi muctamad haddaan qabanno wayasrac waanu beeraya maa shaa wax alla wuxuu doono waida stacaara hadduu u soo caariyaysta dhulkii libiraayin dhisma oo mase khiraasin tallaal falow waxaa u bannaan azarcu inuu beero walaa cagsa laakiin taa cagsigeed ma soconayso wصaxiixu muctamadu waxaa weeye annahu shani laa yakrisu inuusan tallaalin mustaciirun qofkii usoo caariyaystay dhulkii libinaahin dhismo usoo caariyaystay inuusan wax ku tallaalaynin wakadaa saasoo kale alcagsu taa lidkeedna waa un la mid waannahu shaniye laa tasixu inaysan ansaxayn icaaratu lardi dhulkii in la caariyeeyo muطlaqatan iyadoo laiska sii daayo waxba aan la sheegin bal waxaa yushtardu waxaa la shardiyaa bal iskaba dhaaf yushtardu waxaa la shardiyaa tacyiinu nooci manfacati dheefta nooceedii in la xadido la qeexo wuxuu ku yidhi haddii uu u soo caariyeysto dhul si uu dhismo ugu dhiso ama tallaal oga tallaalo waxaa u bannaan inuu beerna ku beerto beer u bannaanta sababtoo ah beerta iyo dhismaha midkee dhib ama beerta iyo tallaalka yani dhismaha iyo tallaalka ayaa ka culus beerti beertii baa ka fudud maxaa yeeley dhismaha iyo tallaalku way joogtaynayaan oo inta badan waxaa weeye way joogayaan muddo dheer laakiin beerta de muddo yaro kaba mijoogaysaa dararkay dhibka dhulka ugeysanayso beerta ayaa ka yar dhismihii iyo tallaalkii laakiin haddii uu dhulkii usoo caariyeysto inuu wax ka dhiso ma bannaana markaa inuu tallaalo haddii uu tallaal usoo caariyeystana wax kama dhisi karo labadaa masaleba lid isku yihiin waana isku xugum qofkii dhismo usoo caariyeystay dhul ma tallaali karo qofkii tallaal usoo caariyeystana ma dhisi karo sababtu waa maay maa mid kasta dhulkii dhib ku leeyahay ka duwan dhibka kakale marka maadaama labada dhib ayna isku mid ahayn waxa weeye wuu kala ilaalinaya labadaas waxaa la yidhi dhismuhuna xagga daahirka dhulka ayuu saamayn ku yeelanayaa waxa weeye tallaalkuna agga baainka agga gudaha hoose ayuu saamayn ku yeelanaya dhulka dhulkii ma liscaariyeyn karaa mulaan dhul waan ku caariyey waxaa doonto ka samey ma la dhihi maya taas ma asaxaysu yidhi mualifku inkastoo masaladan khilaaf ku jiro maxaa yeelay dee ijaaradii baa lagu qiyaas qaadanaya waa inuu caddeeya waxa dhulkan laga samaynay ma beerba mise wax kale bale waxaa la shardiyaa buu hi nooca manfacada qeexo oo la dhaho maalan dhulkan waxaan kuu caariyey inaad wax ka dhisto ama tallaalato ama aad beerato waa in la caddeeya dhulka waxa loo caariyeynaya wuxuu ihi waida stacaara haddii dhulkii u soo ergisto libinaain dhismaam oo khiraasan ama talaal falow waxaa u bannaan azarcu inuu beero walaa cagsa taalidkeedna ma soconayso wasaxiixu muctamad waxaa weeye annahu shaniga laa yaqris inuusan talaalin mustaciilun qof dhul u soo ergistay libinaain dhisma wakada waxaa la mid ah alcagsu taalidkeed baa la mid ah oo waxa weeye qofkii e, dhul u soo caariyeystay inuu wax ka tallaalo ma dhisi karo waanahu shaniga laa tasixun asaxaynin ayaa asax ah icaaratu lardi dhulkii in laysu ergiyo mutlaqatan ayadoo layska ilaaqay bal iska dhaafay yushtarad waxaa la sardiyaa tacyiinu nooci manfacati dheefta nooceeda in la qeexoo la caddeeyo faslun fasalka mualif wuxuu ku tilmaami doonaa xukunkii saddexaad ee caariyada waxaa weeye aljawaaz caqdiga inuu yahay caqdi jaa-izu طarafayn ah wuxuu mid walba oo minhumaa muciir iyo mustaciir ah u bannaan raddu caariyati caariyadii inuu celiyo mataa mar alla markuu doono ilaa idaa acaara inuu caariyeeyo mooyaane dhul lidafnin aas uu qof kale u caariyeeyo oo falaa yarjicu markaa ma laabanayo xataa yandarisa ilaa uu ka baaba'o aharulmadfuuni kii la aasay raadkiisii wuxuu ku yidhi caariyada waxa weeyaan waa caqdi jaa'izu طarafayn ah waa caqdi labada dhinacba ka furan walidaalik labadan qof ee muciirka iyo mustaciirka mid walba mar alla markuu doono ayuu ka bixi karaa caqdigii yani bimacnaa si kale hadaan udhigno ninkan muciirka ah markuu doonu dhihi karaa ninoo shaygii aan ku caariyey ii soo celi alaabtii aan ku caariyey ii soo celi xilli alle xilliguu doono mustaciirna mar alla markuu doono iska celin karaa alaabtii uu caariyaystay maxaa yidhi caqdigan waa caqdi yani ku dhisan dhimrin iyo caawimaad marka yani kuma habboona in caqdi laazima laga dhigo waaya laakiin waxaa laga soo reebay caariyadii waxa wey jaa-isu darafaynka ahayd haddii qofkii qof kale uu dhul caareeyo dhul buu caareeyey si uu qof ugu aaso hadduu dhaho dhulkan ku aas meydkaagan dabeetana uu meydkii ku aaso kama noqon karo ila meesha ku jira meydka xur buu leeya meydki in lasoo faago dee waxaa ku jira dhibaato iyo darar meydkii xurmadiisa meel laga dhacaya walidaalika ma bannaano inuu caariyada kaga noqdo ilaa dhulkii uu caariyey intii buqcadii meydka lagu aasay kagama noqon karo ilaa yani maydkii la aansay raadkiisi u baabao oo uu ciid noqdo maydkii dhadnaaba ciid isku bedelay markuu ciid isku bedelo markaa unbuu waxa wey kaga noqon karaa dhulkii u dheefsan karaa wuxuu doon uu ka samayn karaa marka lu yidhi aar اmadfuun qofkii la aansay baa ciid noqonaya dabcan waxaa soo haraya waxaa loo yaqaano cuscuska ama cajbu danab cajbu danabka waa waxaan dee dabanacista ku yaalla ee yarka ah ishuma qabatani wa yaradiisa isha ayna qabanayn taasi ma baaba'ayo waa yani waxaa laga soo celin doona bani aadamka marka ilaahi subxaana wa tacaala uu dadka dib u abuurayo ee qubuurtooda laga soo saarayo kaasaa waxa weeye laga biqlinaya oo laga soo saaraya walidaalika kaas isagu ma baaba'ayo yani waxay ka mid tahay mucjizaadka yani kawniga ee waxa wey axaadiista nabiga alay slam inoo cadaysay wuxuu i likulli minhumaa mid walboo ka mida ah muciidkii mustaciidki waxaa u bannaan raddu lcaariyati caariyadii inuu markaa celiyo mataa shaa alla markuu doono ilaa idaa acaara inuu caariyey mooyaan lidafnin ilaa idaa acaara ardan halka usoo qadar dhul inuu caariyey mooyaan lidafnin aas meyd la aasayo inuu u caariyey mooyaane falaa yarjicu kuma noqon karo xataa yardarisa ilaa uu ka baaba ka tirtirmo aharu lmadfuuni kii la aasay raadkiisii waidaa acaara uu ergiyo dhul lilbinaa in wax laga dhiso u ergiyo aw ama tallaal in laga tallaalo oo walam yadkur uusan xusin muddatan muddo uma dabeetana rajaca soo noqdo ninkii muciirka ahaa waxay uu cariyey ku soo laabto in kaana hadduu yahay muciirkii harada mid shardiyey alqalca rujin mid ku shardiyey ninkii mustaciirka ahaa majaanan bilaashna uu ku rujinaya wixii uu ka dhisay meesha ama ka tallaalay lazimahu kii mustaciirka arrinkaasi waajibu ku noqonaya wailaa haddii kale aanu ku shardinin inuu rujiyo fain ikhtaara haddii uu doorto almustaciiru kan wax caariyaystay alqalca in wixiisii rujisto qalaca wuu rujinaya walaa yalzamu ku waajibi mahaya taswiyat ard dhulki inuu simo filasaxi muctamad haddaan qabano qultu waxaan haddaan nawowi ahay alasaxu muctamada waxaa weeye talzamuhu inay ku waajibayso dhulkii inuu simo wallaahu aclam wain lam yakhtar hadduusan dooranin mustaciirkii rujinta hadduusan dooranin lam yaqlac ma rujinayo muciirkii majaanan bilaash ku rujin mahayo wixii meesha laga dhisay ama laga tallaalay bal iskaba dhaafe lilmuciiri kan muciirka waxaa u bannaan alkhiyaaru inuu kala doorto bayna an yubqiyahu waxan meesha laga dhisay ama laga tallaalay inuu ku sii daayo biujratin kiro ama mushqayad asagoo ka qaadanaya aw mase yaqlac uu rujiyo oo yadman uu magdhabo arsha naqsi nusqaanta kamaheedii qiila waxaa layidhi aw amase yatamallakahu uu ku hantiyo biqiimatihi qiimihiisi uu ku hantiyo ayaa yadna u bannaan fain lam yakhtar qofkii muciirka ah hadduusan dooranin saddexdaa midna lam yaqlac ma rujin karo majaanan bilaashku ma rujin karo in badala waa haddii uu bixiyo almustaciiru kan mustaciirka ah alujrata mushqaayadii wakada waxaa la mida in lam yabdulha haddii uusan dhiibin mushqaayadii uma dabeetana qiila waxaa la yidhi yabiicu alxaakimu garsoorihii ayaa iibinaya alarda dhulkii wamaa fiiha iyo wixii ku jirayba oo yaqsimu baynahuma oo labadoodu u qaybinaya walasaxu muctamad waxaa weeye annahu ninka xaakimka yacridu canhumaa labadooba inuu ka jeedsanayo xataa yakhtaaraa ilaa ay ka doortaan shay-an ay ka doortaan walilmuciiri kii wax caariyeyey waxaa u bannaan dukhuuluhaa dhulkii inuu galo walintifaacu biha inuu dheefsado walaa yadkhulha almustaciiru laakiin kan mustaciirka dhulkii ma soo geli karo bikayri idnin asagoon loo fasaxin litafaruji si uu iskaga dalxiiso wayajuusu waxaa bannaan inuu usoo galo dhulkii lisaqyi waraabin walislaaxi hagaajin filasaxi hadaan haddaan qabanno walikullin mid walba waxaa u bannaan baycu milkihi milkigiisii inuu iibiyo waqiila waxaa la yidhi laysa lilmustaciiri kan mustaciirka ah xaq uma leh inuu ka sii iibiyo liaalian mid saddexaad waxaanan akhrinoo dhan waa hal masalo ma soco masaladii umaa suwar iyo kala duwan un leh wuxuu ku yihi qof baa qof kale dhul buu caariyeeyey uu ergiyey muxuu u in uu kan mustaciirka ah wax ka dhisto dhulkaa amaba uu wax ku tallaalo waayahay ninkan muciirka ah muddo muusan sheegin muusan dhihin muddadaas ayaa dhulkaa ku caariyeeyey dabeetana ninkii dhismihii uu dhulku u caariyeystay ayuu meesha ka dhisay ama tallaalkiibu meeshii ka tallaalay dhulkii muciidkii baa soo noqday markii dhismihii meesha laga dhisay ama tallaalkii laga tallaalay ayuu ku soo noqday caridiisi wuxuu ni dhulkaygii baan doonaya maanta inaad ii banayso waan eegaynaa haddii ninkan muciirkaa uu shardiyey uu ku shardiyey ninkan mustaciirkaa maalintuu caariyeynayay uu yidhi dhulkan waan ku caariyeynaya wax ka dhisto ama wax ka tallaasho laakiin bisharda maalintaan ku soo noqdo dhulkayga aan doono waa inaad ii banaysaa dhulkii oo waxaa ka rujisataa hadduu ruji ku shardigey marka waxaa waajib ku ah kan mustaciirka ah in uu ka rujiyo wixii uu meesha ka dhisay ama uu ka tallaalay majaanan bilaash bauna kaga rujinaya ila horey loo shardiyo shardigaas lagu camalfalaya haddii laakiin shardi uusan jirin oo horey uusan rujin ugu shardinin waxaan eegaynaa ninka mustaciirka wuxuu sameeyo mustaciirkii haddii uu isagu uu dhaho anaa waxayga rujisanayaniyo ixsaan baad ii samaysay dhulkan ayaad i caariyeysay oon wax ka dhistay oon intifaacsaday ama tallaale oon intifaacsaday marka waad mahadsan maanta haddaad mar dhulkaa u baahatay waxayga anaa rujisanaya asagaaba isdirayba ninkan mustaciilka maanta nin gobu noqday waaya dee waxa weya wixii ha dhulkii inuu simo ma laba qowl baa meesha ku jira raaficin wuxuu ku tegey in aysan waajib kahayn dhulkii inuu simo dhulkii dee marka haddii la rujiyo oo laga saaro meesha lukii waaa ku imaanaya meelo godgodan iyo meelo waaysan haddii geedihii mesha laga saarana dee godad baa ku imaanaya godadki inuu simo waajiba ah? wuxuu yidhi raafici waajib maaha laakiin nawi baa ka wuxuu waa waajib in uu sida muctamadka ah dhulkii uu simo maxaa dhulkii asagaa dhibkan u geystay dhulkan marka hore asagoo siman buu qaatay sidiisa kusoo ha simo saasaana saxiixa muctamada haddaba taa waa haddii uu doorta ninkii mustaciirka inuu wixiisii rujisto hadduusan dooranin ka warran uu dho meesha kharash baa iga galay rujin mahay alaabta waxaan meeshaa ka dhisay amaan ka tallaalay ma rujinayu arash baa iga galay haddaba ninkan muciirka ah oma bannaano marka ayada inuu majaanan bilaash inuu ku rujiyo ma bannaano ila meeshan waxa weeye xaq ayaa waxaan lagu dhisay wax dhaca ma ahayn isagaa fasaxay idankiisaa lagu dhisay marka xaqdarra laguma dhisine waxa weye aq baa lagu dhisay inuusan bilaash ku rujinin laakiin waxa u bannaan laba khiyaar mid kuu jecel yahay saddex khiyaar baan dhihi karaa qiil baan ka daba imaanaya oo khiyaar saddexaad sheegaya khiyaarka koowaad waxaa weeye in uu mushqaayad ka qaato inuu iskaga daaya ninkan dhismihiisa ama talaalkiisa u dhaho laakiin mushqaayad iska bixi maadaama dhulkaygii dee wax ka talaalatay amaba aad wax ka dhisatay mushqaayad iska bixi oo kiraan kaa qaadaya taasi u bannaanta ama uu dhaho waan kaa rujinayaa dhulkan waxbaan ka dhisay waan u baahanahay waxaagana waan ka rujinayaa dee nusqaantii ku timidna waxaanan ka rujiyey anaa qaba oo anaa arsho naqsi ku siinaya arsho naqsi waa maxay dhismihii meesha la burburiyay meesha laga saaray la rujiyey faraqa udhaxeeya qiimihiisii asagoo oo dhisan iyo asagoo burbursan faraqa udhexeeya ayuu bixinaya ama geedihii ayaga oo waxa wey la rujiyey iyo ayagoo meesha ku yaalla farqa udhexeeya qiimaha ayuu siinaya kaasina waa khiyaarka labaad khiyaar saddexaad oo laakiin qiil uu sheegay laga xoog badan yahay ayaa jira oo ah inuu la wareegaba dhismihii iyo tallaalkiiba oo markaa iska bixiya qiimeheed ou dhaho anaa dhismahan la wareegaya tallaalkana anaa la wareegaya laakiin qiimihiisa sheego qiimihiisa markaa uu ku wareejiyo oo saa kula wareega asna haddaba haddii uusan taa dooranin ninkii muciirka ahaa saddexdaa khiyaar midnama dooran bilaash kuma rujin karo wuxuu idhi anugu waxa weeye mushqaayadna ma kama doonayo arshonaqsina bixin mahayo intaan burburiyo waaan meesha laga dhisana maba doonayo ee ninka dhulkayga hay baneeyo laga yeeli maayo taas oo waxa weeye bilaash ku rujin mahayo waa haddii ninkii mustaciirkaha ah uu ujradii bixiyo acan bilaa khilaaf xataa hadduusan bixinna waa un la mid laakiin uu diyaar la yahay in ninkan dee wax doorto saddexdaa mid dooro waaya marka bilaash ugu burburin mahayo alaabtii haddaba maxaa tala labadii nin jiqba isku noqdeen muciira tala diid mustaciira alaabtii rujisan waa wii meeshu ka dhisay ama ku talaalay rujisan waa maxaa tala maxaa lagu kala saaraya labada nin laba qowl meesha jira qiil laga xubinaya soo hormaray oo qiilkan wuxuu leeyahay ninka xaakimka ah wuu iibinaya dhulkan iyo waxa ku yaalaba hadduu dhisman iyo hadduu talaal yahay buu iibinaya kadibna lacagtii meesha ka soo baxday ayuu kala qaybinaya ninkii dhulka iska lahaa iyo ninkii talaalka ama dhismaha iska lahaa ninkii dhulka iska lahaana dhulkiisa qiimuhu joogay ninkii talaalka iska lahaa ama dhismaha iska lahaana dhismihiisii wuxuu joogay ayuu siinaya u kala qaybinaya laakiin sida muctamadka ah kaasi waa qiile waxa weeye xaakimku wuu iskaga jeedsanaya uba bixi mahayo taladooda baxaya labada nin isku cinaadaya iskaga jeedsanaya faruu kala baxaya taladooda ilaa ayagu ay ka doortaan oo markaa waxay doorteen ola yimaadaan garsoori way dhahana kala saar waxaasaa isla dooranay waaya ninkan muciirka ah xaaladdu markay sidaa tahay dhulkii ma geli karaa ninkii dhulka iska lahaa dhulkiisuu geli karahaa isagoo bannaanta dhulkiisi inuu galo u dheefsado kan mustaciirka ah iska lahaa tallaalkan ama dhismaha iska lahaa dhulkii ma geli karaa maya dhulka isagoo ma bannaano inuu iskaga galo litafaruj tafarrujku waa maxay waa inuu iska dalxiiso iska soo shaafalateeyo iska soo bilaa xaaja danla'aan bu iska gelaya ma banaano laakiin xaaje dhulkii muu geli karaa meesha beer baa ugu taala talaal baa ugu yaala oo dhismaa ugu yaala yani xaaje ma u geli karaa xaaje u geli karaa maalan inuu beertii waraabiyo ama talaalkii iyo inuu maalan hagaajiyo dhismihii haddii dhismihii uu dumi rabo maalan ama geedihii uu islaaxiyo taa way u bannaantay inuu u galo laakiin yani bilaash iskagama geli karo hantidii noocaas ahayd ma la iibin karaa ninkii dhulka talaalku ku yaala laisku haysto iskalaha ma iibin karaa hantidiisi kaa kalena talaalkii ma iibin karaa ama waxawey dhismihii mid kasta hantidiisi wuu iibin karaa qiilba wuxuu leeyahay ninkan mustaciirka ah talaalka ama dhismaha ma iibin karo qof saddexaad kama iibin karo maxaa yeelay dee milkigiisu ma sugno dhulkan uu waxaan ku taagan yahayba asagu ma leh dhowaan baa ninkan la dhihi doonaa dhismahaaga fujiso ninka iibsaday laakiin sidaas saxiixa way bannaan tahay haddii lagu qabsada ninkii iibsadana waxa weeye khiyaar buu leeyahay inuu beeci ka noqdo waaya hadduusan ogeyn wayaan wuu fasakhi karaa wuxuu yidhi waidaa caara haddii uu u caariyeey lilbinaa'i dhisma hadduu dhul u caariyeeyo aw ilkhiraasa ama talaal walamidku uusan sheegin muddatan muddo uma dabeetna rajaca uu soo laabto ninkii muciirka ahaa in kaana hadduu yahay ninkan muciirka ah sharadan mid ku shardiyey kii mustaciirka ahaa alqalca inuu rujisto wixii uu meesha ka samaysay majaana bilaashna uu maaragtay uu ku rujiyo lazimahu ku waajibaya ninkii mustacirkaa ah. wailaa haddii kale uusan ku shardinin rujin fain ikhtaara hadduu doorto almustaciru kii mustacirka ah, alqalca rujin hadduu asagu iskii u doorto qalac wuu rujisanaya wixiisii walaa yalzamahu kumana waajibaya taswiyatu lard dhulkii simo fila saxi muctamad haddaan qabano qultu waxaan idhaa lasaxu muctamad waxaa weeye talzamahu dhulkii inuu simo ayaa waajib ku ah wallahu aclam wain lam yakhtar hadduusan dooranin mustaciirkii rujintii lam yaqlac muciirkii ma rujin karo majaanan bilaash kuma rujin karo bal iska dhaafee lilmuciiri muciirkii waxaa u bannaan alkhiyaar inuu kala doorto bayna an yubqiyahu inuu waxaan meesha ku yaalla ama dhisma ha ahaado ama talaal ahaada inuu ku daayo biujratin kiro uu ka qaadanayo aw mise yaqlac uu rujiyo oo wayadmaano markaana uu magdhabo arsha naqsi nusqaantii ku timi kamaheedi qiila waxaa la yidhi aw mise yatamallakahu waxay ku cadfan tahay yubqiyahu ama wuxuu kala dooranaya inuu markaa milkiyo oo wix meesha ku yaalla uu ku milkiyo biqiimati qiimihiisii fain lam yakhtar haddaba hadduusan dooran ninkii muciirka ahaa waxaa la soo tilmaamay lam yaqlac ma rujin wixii meesha ku yaalla majaanan bilaashkuma rujin karo in badala waa haddii uu bixiyey almustaciiru kii mustaciirka alujrata kiradii wakada waxaa lamid lam ah, yubdulaha hadduusan bixin kiradii fila saxiix muctamad haddaan qabano uma dabeetana qiila waxaa la yidhi yabiicu alxaakimu garsoorihii ayaa iibinaya alarda dhulkii iyo wamaa fiiha wixii ku yaallay wayaqsimu baynahumaa labadoodu u kala qaybinaya walasaxu muctamadse waxaa weeye annahu yucridu inuu ka jeedsanayo xaakimkii canhumaa labadooda xataa yakhtaaraa ilaa ay ka doortaan shayan wax walilmuciiri kii muciirka waxaa u bannaan dukhuulaha dhulkiisii inuu galo walintifaacu biha dhulkiisii inuu dheefsado walaa yadkhuluha dhulkii ma geli karo almustaciiru kan mustaciirka ah bikayri idnin idan la-aan kuma geli karo litafaruji si uu iskaga dalxiiso ama iskaga soo eegeego ama bilaa xaajo uma geli karo wayajuusu waxaase u bannaan inuu u garo dhulkii lisaqyi waraabin iyo walislaaxi hagaajin yani hantidiisii uu hagaajisanayo uu dayactirayo fil asaxi muctamad haddaan qabanno walikullin waxaa u bannaan muciir iyo mustaciirba baycu milkii milkigiisii inuu iibiyo waqiila waxaa li laysa lilmustaciir ninka mustaciirka ah uma bannaano baycuhu inuu milkigiisii wuxuu meesha ka dhisay ama ka tallaaliy inuu ka iibiyo liaaliin qof saddexaad wlcaariya muaatau caariyadii mudaysneed kalmulaqati tii mulaqad ahayd ayuunbay hee la mid tahay wa fii qowlin qowl baa wuxuu leeyahay lahu qofkii waxaa u bannaan alqalcu inuu rujiyo fiiha caariyadii muaatad ahayd majaanan bilaash inuu ku rujiyo idaa rajaca hadduu soo noqdo wuxuu ku yidhi caariyada mudaysan ee muddada leh caariyada mulaqada ma lamid tahay masaladii haddaan ka hadlayna wayaan la soco masaladii haddaan soo tilmaanay ee dhulka loo caariyeynayey dhismo ama waxa weeye tallaal hadday caariyadu mulaq ahayd buu mualifku soo sheegay waa kii lahaa walam yadkur muddatan ka warran hadday caariyadu mu'aqata tahay oo la muddayo lu yidhi maalan dhulkan waxaan ku caariyeeyey muddo sanad ah inaad wax ka dhisato ama wax ka tallaalato caariyada mu'aqatada ah taa mutlaqada aan soo tilmaanay oma axkaamtii aan soo tilmaano dhan kala mid tahay haddii uu ninkii uu soo noqdo muddadii dhexdeeda ama muddadii markay dhammaatay kadib hadduu soo noqdo waxa wey alaabtiisii aq buu leeyay wii dhulkiisii loo socodiyo aq buu leeyay sidaan soo tilmaanay laakiin tafsiilkii lasoo dhaafay ayaa maraya qowlba wuxuu leeyahay maya ee caaliyada mu'akatada waxay kaga duwan tahay tan muطlaqada ah inuu wixii rujin karo haddii bacdalmudda muddada hadday dhammaato maalan wuxuu laba sano ayaad dhulkan ku caaliya inaad wax ka dhisato labadii sano way dhammaatay wuu soo noqday waxaan uu rujin karaa isagoon ka fasax qaadan buu leeyahay qowlkan laga xoog badan yahay maxaa yeele muddu uu qabtay muddadiina way dhammaatay Eh, laakiin qawlkan laga xoog badanya muqaabilkiisa wuxuu leeyahay ma rujinay bilash kama rujinay laakiin wuxuu dalban karaa ujro ushqaayad buu dalban karaa in laga siiyo waidaa caarow hadduu ergiyo dhul lizaraacati inuu wax ka beero oo warajac uu soo noqday qofkii muciirkaha qabla idraaki zarci beerta intayna bislaanin ka hor fa saxiix muctamad waxa wey ana calayhi qofkan muciirkaha inay waajib ku tahay alibqaa inuu iska daayo beertii ila alxasaadi ilaa goosashada inta laga gaarayo wa ana lahu walasax muctamad waxa wey ana lahu qofkaa waxa weeye muciirka inuu iska leeyahay ee asaxa alujrata kiro falow cayana muddatan muddo hadduu cayimo walam yudrik azarcu beerta inay bislaanin fiiha muddada dhexdeeda litaqsiiri taqsiir mustaciiri ninka mustaciirka gaabintiisa sababteeda bitakhiiri zaraacati beerta dibdhigideedii ayuu markaa ku bislaanin qalaaca wuu rujin karaa markaa majaana bilaash buu ku rujin karaa wuxuu ku yihi qofba qof kale wuxuu u caariyey dhul si u beerto dabeetana markuu beertii ka sameeyey ayuu muciirkii soo noqda wuuu i nin dhulkayga ii celi meeshina beer baa ku taala beertana asagaa ninkan u fasaxay horta meeshan hanti baa ku taalle hantidan la khasaarinmahaye waxaa waajib ku ah ninkan muciirka ah in uu iska daaya beertan intaa ay ka bislaanayso oo laga gaadhayo xasaad intii la goynayay ilaa ay ka gaadhayso xilligii la goyn lahaa la jari lahaa laakiin bilaash ma aha inuu iska daayo ujruu qaadan kara wuxuu dhihi karaa niyow saddex bilood baa ka laaban soma inti beerta laga goyna saddexdaa bilood waxaan kaa rabaa kiro inaad bixiso bil walba intay beertani kugu taaro dhulkayga taasi waa hadday caariyadu ahayd caariya mulaqa hadday caariyadu ahayd caariya muaqada ka warra muddaysan wuxuu yidhi maalan lix bilood baan dhulkan ku caariyey si aad beer oga beerato dabeetana beertii oon bislaanin ayuu ninkani soo laabtay beertii mayna bislaanin bisaalla-aanta beertan waxaa keenaysa ninkan mustaciirkaha ah gaabiye oo muddadii beerta lagu talagalay ayuu ka gaabiyey inuu beero oo maalan saddex bilood buusan beertii beerinba saddex bilood markay dhammaatay ayuu bilaabay inuu hee wax beero dabeetana muddadii ree dalabku inuu ku go'o ayaa la gaadhay ayadoo beertii weli aanay bislaanin maxaa ninkan gaabiye oo saddex bilood bun waxba qabanin marka ayada ah majaanan ninkan muciirka ah waxaa u banaan inuu iska rujiyo beerta majaanan bilaash isagoo waba laga qaadin inuu iska rujiya u banaan maaa de ninkan isagaa gaabiye de aqiisii waxa wey ka gaabiyey waidaa carow hadduu u caariyeeyo dhulkii lizaraacati inuu wax ka beero warajac uu soo laabto qabla idraaki zarci beerta intayna bislaanin ka hor fa saxiixu muctamad waxaa weeye ana calayhi ninkan muciirka inay ku waajibayso alibqaa beerta inuu daayo ila alxasaadi inta goynta laga gaarayo wa ana lahu inay u bannaan tahay ninkan muciirka alujrata kiro falow cayana haddaba hadduu magacaabo muddatan muddo oo walam yudrik beertii ayna ku bislaanin fiiha muddada dhexdeeda litaqsiirihi taqsiiri lmustaciiri ninkii mustaciirka gaabintiisa sababteeda bita'khiiri zaraacati beeristii dibdhigideeda sababteeda marka uu zarci ku bislaan waayo aa wu rujinaya ninkan muciirka majaana bilaash buu ku rujinaya beertii walow xamala saylu daadkii hadduu soo qaado badran siid ama abuur hadduu soo qaado ilaa arday dhulkiisa uu soo qaado usoo xambaaro oo fanabata dhulkii marka uu ka soo baxo siidkaasoo ka biqlo fa huwa yani zarcaas meesha ka soo baxay nabaadkaas lisaaxib albedri ninkii siidka iska lahaabaa yeelanaya walasaxu muctamad waxaa weeye annahu yujbar in lagu khasbayo calaa qalci rujintiisa wuxuu ku yidhi ninbaa wuxuu haysta kiish siidh ah dabeetana roob baa ku da-ayoo roobkiibaa siirkii furay daadkiibaa qaaday dabeetana dhul meesha ku yaallo aslaaxa ayay siirkii ku baahayoo waxaaba ka soo biqlay nabaad beer baa ka soo baxday meesha culamadu waxay sheegayan mar qaarkood masaa'il iftiraaddoodee laga yaabo inaysan aad u dhicin laakiin dhici karta waaya meeshii nabaad baa ka soo baxay siirkaa dee daadku soo qaaday ayaa zarac beerba meesha ka soo baxday yaa yeeranaya beertaas nabaadka meesha ka soo baa zarca ka soo baxaya yeelan waa ninkii iska lahaa siidhka laakiin ninkii dhulka iska lahaa wuu ku khasbi karaa inuu ka rujisto beertan wuxuu dhihi karaa niyow beerta meesha ka soo baxday iga rujiso ila looma fasixin walow xamala saylu daadkii hadduu soo qaado badran siid ilaa ardi dhulkiisa uu soo qaado fanabata siidkii markaa uu soo baxo oo uu soo biqlo fa huwa nabaadka meesha ka soo baxay waxaa iska yeelan doona lisaaxibi lbadri ninkii siirka iska lahaa walaصx muctamad waxa wey anahu shani yujbar in lagu qasbay ninka saaxib albadriga basiirka iska leh calىa qalcihi nabaadka meesha ka soo baxay inuu rujiyo walow rakiba haddii uu fuula daabatan daabo waqaalu dhaho limaalikiha ninkii iska laha uu ku dhaho acartaniha waad ergisay daabadan faqaaluu dhaho bal ajartukahaa waan kaa kireeyey aw mase ikhtalafa ay khilaafaan maaliku lardi ninkii dhulka iska lahaa iyo wasaaricuha kii beerayey kadalika sidaasi la mid ah falmusadaqu ka loo rumaynaya almaaliku kii iska lahaa weeye daabada cala madhabi muctamad haddaan qabanno wakada waxaa la mid ah low aqaala hadduu dhaho acartanii waad icaariyeysa daabadan oo waqaala u dhaho bal khasabta minii waad iga dhacday fain talafat ilcaynu cayntii haddii ay dhimato faqad ittafaqa waxay ku heshiiyeen cala damaani damaankii waabay ku heshiiyeen oo isku waafaqsan yihiin laakiin hase yeeshee alasaxa muctamad waxaa weeye ana alcaariyata caariyadii tudmanu in lagu damaana qaadaya biqiimati yowmi talafi maalintii ay dhimatay qiimaheedii laa biaqsa alqiyami qiimayaasha ta ugu saraysa laguma damaana qaadayo walaa biyowmi qabdi maalintii lakala guddoomena qiimahay maraysa laguma damaana qaadayo laguma magdhabayo fain kaana haddaba hadduu yahay maa yaddaciihi maaliku kan iskale daabada waxa uu sheeganaya hadduu yahay agara mid ka badan waxa kan kale uu maarata sheegayo xalafa uu dhaaranaya liziyaadati ziyaadadii waa masle u dambaysa waa masle khilaaf ku saabsan caariyada waa masle u dambaysa waxa maalif kusoo gabagabeeyey yacni khilaaf dhex maraya muciirkii wuxuu idhi nin baa daabo qof kale uu leeyahay ayuu fuulay gaadhi u iska leeyahay maalan qof kale ayuu fuulay dabeetana wuxuu ihi ninkii iska lahaa daabadan wuxuu ku idhi daabadan waxaa dhahaya ninkii daabada fuulay daabadan waad caariyeysay waad ergisay kii kalena wuxuu ihi maya kuma caariyeyninne waan kaa kireeyey muddaan kaa kireeyey intaas intaana waan kaaga kireeyey dabcan hadalku wuxuu imaanaya markii daabadan uu ninkan isticmaalay kadib gaariga markuu isticmaalay kadib ayaa la haystaa gaarigan waad cariyeysay iyo kuma cariyeyna waan kaa karayey ayaa laisku haystaa ama laba nin baa isqabsato dhul nin dhul iska lahaa iyo nin dhulkii beeray ayaa isqabsaday ninkii dhulka iska lahaa wuxuu yidhi dhulkan waan kaa karayey kii kalena wuxuu yihi maya dhulkan waad caariyeysay oo inaan wax ka beero ayaad caariyeysay yaa loo rumaynayaa ninka hantiilaha ee ah, xaqlaha ah, ayaa mar walba la rumaynayaa ama ninkii daabada iska laha ahaado ama ninkii dhulka iska lahaa ha ahaado ilaa isagaa xaqan iska leh marka marka ayada ah ujratulmili ayaa ninka laga qaaday ujratmiliga laga qaadaya ninkii gaariga isticmaalay ama ninkii dhulka waxa weeye beeray haddii uu dhaho niyow daabadan waad caariyeysay kii kan wuxuu hi maana ku caariyeynin waad iga dhacday xoog baad iga qaadatay haddii cayntii marka ay dhimato cayntii waxa weeye lagu muransanaa ayaa dhimatay isagoo ninkaa gacanta u ku hayo horta labada nin way isku waafaqsan damaan faqad ittafaqaa yani waxay isku waafaqeen damaan bimacnaa muciir iyo mustaciilba damaan hadda isku waafaqsan yihiinoo aan dhahno waa caariyo iyo haddaan dhahno waa asbi waa wax lasoo dhacay labadaba waa damaan qaada sooma caariyadii iyo maqsuubkii labada waa damaan qaada haddaba meesha damaan baa horta ugu jiraa mar kastaba haddaan dhahno caariye iyo dhahno waa asbi laakiin waxay ku kala duwan caariyada iyo qasbigu caariyadana waxaa lagu damaana qaadaa biqiimati yowmi telef maalintii caariyadan dhimatay qiimaheedii baa lagu damaana qaada lagu magdhabaa waxa weye qasbigana waxaa lagu magdhabaa biaqsa alqiyam qiimayaasha qiimihii ugu sarreeyey maalintii shayga la dhacay ilaa maalinta u dhintay qiimihii ugu sarreeyey uu soo maray ayaa lagu damaana qaadaa caaryadase qiimaha maalinta ay dhimatay ayaa lagu damaanaqaadaa laguma damaanaqaado biaqsal qiim qiimihii u sarreeyey iyo qiimihii maalintii la kala guddoomay toona laguma damaanaqaado inkastoo laba qowl oo waxa weeye qowlka muctamad kasoo horjeeday leeyihin aqsal qiyam iyo yowm alqabdi ayaa lagu damaana qaadaya haddaba waan eegaynaa waxaan uu qofkan maaliga sheeganaya hadduu ka badan yahay waxaa meesha yaalla qiimaha dee shaygan uu joogo inta dheeraadka u dhaaranaya dabeetana wuu mudanaya taa tusaaleed waa maxay ilan labadan waxay isku haysteen waxaani caari u ahaa iyo ma ahaynoo qasbi u ahaa caariye hadduu ahaa gaadhigan dhintay ee ninkan gacantiisa ku baaba'ay maalan qiimihiisii yowma talaf maalintii gaadhigan uu baaba'ay qiimihiisi wuxuu ahaa saddex kun oo dollar dhahno waa asbina asbigii aqsal qiyam qiimihii soo maray qiimihii u wuxuu noqday maalan afar dollar afar kun he qiimihii u sarreeyey gaarigan uu soo maray maalintii uu gacantiis ka baxay ninkan ilaa maalintii uu gaarigani baabaay afar kun oo doolar buu ahaa haddaba waxaa sarreeya ninkan waxa wey maaliga qiimaha uu sheeganay aqsal qiyam ah. ayaa badan kun doolar ba isdheeriy ziyaadada kunka doolar ah ayuu dhaaranaya ama saddexa kun oo isku waafaqsan yihin kun oo ama caariye aan ama qasbi aan dhahano mar walba saddex kun oo doolarta ninka leeyahay waa fahamsoma illa caariya lafteeda waa laakiin ninkan wuxuu sheegay inuu asbi yahay hadduu asbi yahayna aqsal qiyamkii uu yahay afar kun oo dollar haddaba kun dolar basdheri soo maa kunkaa dollaree ziyaadada ha u dhaarto oo hadhoo waxaa weeyaan waxaan ku dhaaranayaa in ninkani xoog iga qaata gaadhigan oo aan cariyeynin dabeetana wuxuu mudanayaa qiimaha ziyaadada ah halkaa inoogu joogo wallahu tacaala aclam wsal allahu wslm calaa nabiyina mxamed alxamdu lilah